بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhawaada silsiladii taariikheed ee aynu kaga waramaynay taarikh nololeedkii khaalid ibn lwaliid almakhzumiy sayfullahi lmasluul radi allahu canhu wa xalqadii hore walaalayaal waxaynu kaga soo warabnay khaalid ibnu waliid iyo safarkii cajiibka ahaa ee uu kaga yimi dhulka caraaq ee uu ku yimi markaa dhulka shaam khaalid ibnu waliid wuxuu kusoo biiray ciidamadii muslimiinta dabcan ciidamada muslimiintu waxay ka koobnaayeen ciidamo kala duwan oo ay kala hogaaminayaan umaro ama hogaamiyeyaal oo kamid ahaa saxaabadii rasuulka ridwaanullahi calayhim oo dhammaantoodba uu soo magacaabay khaliifkii rasuulki ilaahay ee abibakar asidiiq radia allahu canhu arda waxay kale ahaayeen camru ibn alcaas radi allahu canhu oo isaguna amiir ahaa ama hogaamiye ciidan ahaa iyo sidoo kale abu cubayda caamir ibn ljaraax amiinu hadihi lumma radi allahu canhu isaguna hogaamiye ahaa iyo sidoo kale shuraxbiil ibna xasan oo isaguna hogaamiye ahaa iyo sidoo kale yaziid ibn abi sufyaan oo isna hogaamiye ahaa dabcan riwaayaanka qaar waxay tilmaamayaan in abi cubayda caamir bn ljaraax loo doortay hogaamiyaha guud ee ciidamada muslimiinta khalid markii uu yimi wuxuu la hadlay markaa umaradii iyo hogaamiyaashii ciidanka ayuu la hadlay dabcanna toban kun ama sagaal kun ciidan gaadhaya ayuu waday oo kusoo biiriyey cududii uu waday wuxuu kusoo biiriyay ciidamada muslimiinta wuu u khudbadeeyey markaa wuxuu ku dhahay inama anfacayso buu yidhi inama anfacayso in aynu calamaan kala duwan iyo amiiro kala duduwan inaynu ku dabafaylno aynu ciidankeena isu keenno aynu midayno kadibna aynu iska dhicino nimankii romaanka ahaa wuxuuna soo bandhigay khaalid ibn walid wuxuu dhahay midkeenba maalin amiir ha noqdo ama hogaamiyaha dagaalka ha noqdo wuxuuna yidhi weliba maalinta ugu horeysa aniga ha lay daayo anigu aan noqdo marka amiirka iyo hogaamiyaha guud ee ciidamada sidii baa loogu doortay hogaamiyihii guud ee ciidamada muslimiinta kadibna wuxuu bilaabay khaalid ibn walid inuu cabeeyo ciidankiisii oo uu diyaariyo dhanka kalena roomaankii oo aynu kasoo warabnay in ay yimaadeen goobta dagaalka oo waadigii iyo toggii wanagii ka warramaynay in ay yimaadeen oo halka waadigii weynaa uu noqday gebigiisaba khandaq yacni dalool yar ama god yar uu noqday subxaan allah tira badnaantooda aawadeed oo tiradooda waxaa la tilmaamaya inay sare u dhaafaysay laba boqol iyo afartan kun oo ciidan subxaan allah oo siddeetan kun oo ka a waa la silsiladeeyey cabsi laga qabo inay goobta dagaalka ka ordaan ama ay ka firdhadaan markaa waa la silsiladeeyey tobankii qofba silsilad baa lagu xidhayay lugta ama gacanta ama cimaamad ayaa lagu xidhayey si aanay u cararin oo goobta dagaalka uga firdhanin arintaasina markaa waxay u arkayeen roomaanku in ay dhiirigelin u tahay nimanka dagaalamaya oo ay kolley iyo kolleyba ay geeriyoonayaan haddii ay cararaan ama uu isku dayo mid ka mid inuu firdhado ama uu baxsado marka arrintaasina waxay gelinaysay ragga silsiladaysan geesinimo dheeraad ah iyo in ay nafla noqdaan oo wax iska dhiciyaan dhanka kale muslimiinta khaalid ibnu waliid wuu ciidankii waakna waa diyaariyey waa cabeeyey ciidan gaadhaya lix iyo soddon kun ilaa afartan kun ciidan u dhexeeya marka ciidamada kale dee roomaanku intaasoo jeer bay kusoo laablaabmayaan shan jeer ayaa la dhahaa ugu yaraan inay kusoo laablaabmayeen ama dicfigooda ay ahaayeen khaalid ibn waliid ciidamadii wuxuu u qaybiyey muslimiinta karaadiis ama karduus waxa loo yaqaano kurdus waxa weeye waa qaybo qaybo waaweyn ama eh, aan dhihi karno guutooyin ama kooxo ama unugyo waaweyn ayuu u qaybiyey ciidankii qaybtii markaa santarka ama bartanka ka dagaalamaysay waxaa hogaamiye u ahaa abu cubayda caamir bnu ljarax radi allahu canhu ardaa riwaayo kale waxay tilmaamaysaa in qaybta abu cubayda uu hogaaminayay ahayd qaybta dambe ugu dambaysa ciidanka muslimiinta ayadoo ugu talagalay khaalid ibni walid haddii mid ka mida muslimiintu uu isku dayo inuu firdhado ama uu cararo marka uu arko abu cubayda caamir ibnu ljarax aminu haadihi lumma inuu dib usoo noqdo leanna wuxuu ahaa abu cubayda radia allahu canhu nin ay muslimiinto dhan jecel yihiin ayna ixtiraamaan radia allahu canhu nebiguna uu ku tilmaamay inuu yahay amiinka ama qofka ugu ammaanaysan ummadda islaamka oo dhan subxaan allah dhanka kale maymanada wuxuu u magacaabay camru bn alcaas iyo weliba shuraxbiil ibnu xasana ayaa loo magacaabay inay hogaamiyaan dhanka maysarada bidixdana waxaa loo magacaabay yaziid ibn abi sufyaan xagga ugu dambaysana waxaa joogtay haweenkii muslimaadka iyo caruurtii baa joogay oo iyagana markaa lagu dhahay markaa hadii mid ka mida muslimiintu uu soo ordo dila subxaan allah leanna wuxuu ka ordayaa waad goob dagaal ayuu kasoo ordayaa wuxuuna kasoo ordayaa haweenka muslimaadka si loo qafaasho leanna haddii muslimiinta la jebiyo haweenka muslimiinta waa la qafaalanaya addoomnima ayay noqonayaan caruurta islaamka iyo iyo haweenkii muslimiinta sidoo kale kooxaha waaweyn ama qaybaha waaweyn markuu khaalid u qaybiyey koox walbana wuxuu ku daray geesiyo waaweyn ayuu ku daray oo yacni unugyadooda kooxdaa weyn unugyadooda sii hogaaminaya sida marka alqacqaac ibnu camru atamiimi iyo marka cikrama ibn abi jahl iyo sidoo kale daraar ibn aswar eh, iyo sidoo kale eh, zubayr ibn alcawaam radi allahu canhu xawaariyu rasuuli illah ciidamadaas markaa eh, ragga markaa geesiyada ah ayuu ciidankii markaa ku dhex daray oo guutooyinkooda iyo markaa unugyadii markaa eh, hogaaminaya ciidamada markaa muslimiinta waxaa ku jiray ku dhawaad kun nin oo ka mid ahaa saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim kunkaa ninna waxaa ka mid ahaa boqol nin oo yani ka qayb galay dagaalkii beder oo badriyiin ahaa subxaan allah marka geesiyaal badan baa meesha joogay oo dagaalamayey ayaa kamid ahaa marka waxaa kaloo kamid ahaa walaalayaal wiilashii dhalinyarada ahay dagaalamayey weliba guutooyinka ama yacni unugyada hogaaminayey geesi dhalinyaro ah oo uu dhalay khaalid ibn waliid oo la dhihi jiray cabduraxmaan ibnu khaalid ibn lwaliid subxaan allah isagoo da-diisu siddeed toban jir ay tahay ayuu haddana subxaan allah ciidamada muslimiinta uu hogaaminaya dabcan ninkani wuxuu noqonayaa sida aabihii oo kale oo guulo waaweyn ayuu muslimiinta usoo hoynayaa oo taariikh aada u cajiib ayuu leeyahay sida aabihii oo kale waa cabduraxmaan ibnu khaalid ibn lwaliid ayaa la dhahaa ciidankii markaa walaalayaal waxaa sidoo kale loo magacaabay ciidankii muslimiinta qaadigooda ama ninka kale xukumaya abudarda radia allahu canhu ardaa abu sufyaanna wuxuu qaabilsanaa abu sufyaan wuu ka qayb galay dagaalkan macrakadan waxaa loo yaqaanay alyarmuk macrakat alyarmuk waa dagaalada waaweyn ee caanka ka ah islaamka muslimiinta weliba bale aan dhihi karayno ayadaa ugu caansan marka laga yimaado macrakadii kale qaadisiya Eh, iyaduna ciraaq ka dhacaysay ee uu hogaaminayay sacd ibn abi waqaas radi allahu ee lagu furtay caasimadii farisiyiinta eh, iyo sidoo kale macrakadii kale eh, iyaduna caanka ahayd macrakatu xutiin ee markaa baytulmaqdeska lagu xoreynayay iyo fatxu istanbul macaarigtaasaan tilmaamay ayaa ah macarikooyinka ama iyo dagaalada iyo duulaanada ugu caansan islaamka iyo muslimiinta subxaan allah marka laga yimaado yani duulaanadii uu xilligii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu noolaa la galay waxaa kaloo ciidanka muslimiinta markaa yani qur-aanka u akrinayey oo wacdinayay abu sufyaan ayaa markii hore wacdinayay oo xagga wacdiga iyo dhiirgelinta ayuu abu sufyaan qaabilsanaa qur-aankana waxaa akrinayay khaasatan suuraddii jihaadka ka waramaysay ama suurat lanfaal waxaa akrinayay almiqdaad ibn lswad radi allahu canhu ayaa koox kastaba meeshay joogaan intuu ku tago ayuu ku akrinaya suurat lanfaal sidoo kale abu sufyaanna ciidanka intuu dhex maro muslimiinta ayuu markaa dhiiri gelinayay oo uu lahaa maanta waxaad tihidiin hoggaankii muslimiinta iyo islaamka ayaa tihidiin wax iska dhiciya nimankan gaaleed markaa iska dhiciya khaalid ibnu waliid sidoo kale wuxuu u khudbadeeyey khudbad weyn oo guud ayuu u khudbadeeyey ciidamadii muslimiinta oo uu leeyahay maanta haddaynu iska dhicinno nimanka roomaanka yacni maalin walba waa iska dhicinaynaa meeshay galaanna waan ka saarayna laakiin haddii maanta ayna jabiyaan ayuu yidhi dib oo u dambaysa uma liibaanayno ama yacni ugama guulaysanayno subxaan allah sidaas ayuu dhahay dhanka kale romaankii iyaguna saf weyn ayay galeen ciidan aada u tiro badan oo laba boqol iyo afartan kun oo qof oo uu hogaaminayay markaa ninkii la dhihi jiray tadaruq markaa hiraqal boqorkii hiraqal ee romaanka o dhan boqorka u ahaa ay walaalo ruma yihiin isku ohooye isku aabaa yihiin markaa maymanada waxaa u hogaaminaya ninka la dhihi jiray tadaruq ninka la dhahdo georgia ama georgia ibnu tuther ninka la dhaho oo qisale leh wayn ka warrami doonaa sidaas ayaa markaa macrakadii labadii dhan ay isku wajaheen iyadoo ay xiisadu halkaa ay marayso arrintiina ay kulushahay ayaa nin ka mida muslimiinta ayaa wuxuu dhahay maa akthara aruum ayuu yidhi alyowm maanta maxaa ka tiro badan romanka wamaa aqala lmuslimiin muslimiintana maxaa ka tira yar khaalid ibnu waliid baa u jawaaba wuxuu yihi bal maa akthara lmuslimiin alyowm iska dhaaf inay muslimiintu yar yihiine maanta maxaa ka tiro badan buu yidhi muslimiinta wamaa aqala aruumaan maxaa ka tira yar roomaanka wuxuu dhahay markaa khaalid ibnu waliid ciidamada waxaa tira badiya buu yihi annasri guusha weeyi guusha markay guulaystaan way tira bataan subxaan allah waxaana yareeya oo yacni tiradooda yareeya alkhudlaanu marka ay ciidanku u jabo marka macnaha weyn ayuu markaa kusoo kordhiyey ninka markaa muslimiinta ciidamada muslimiinta kamid mid ahaa oo la yaabanaa ciidamada markaa roomaanku tiradoodu heerka ay gaadhsiisnayd kadibna markaa khaalid ibn waliid wuxuu faray geesiyadii muslimiinta sida qaacqaac ibn camru iyo cikrima ibn abi jahl in ay weerar qaadaan oo weliba ay marka hore mubaarasa u baxaan oo weerarka ay bilaabaan dagaalkiina sidii buu ku bilaabmay wuuna qadhaadhaaday waa la isgalay saafihii baa la isdaray warmihii iyo fallaadhihii wixii markaa hub lahayay iyo manjaniiqii iyo dhagxaan wixii laysku dhufanayay ee dagaal ka dhici jiray baa meesha ka dhacay macrakadii haddaba iyadoo meesha ugu qadhaadh ay marayso ayaa waxa u yimi khalid ibn walid nin bariid ah bariidku waa nin boosta sida ama boostaala la dhahaa ama waa nin fariin iyo warqad ka sida magaaladii madiina subxaan allah sida uu soo aroorinaya markaa eh, imaamu tabari iyo sidoo kale ibnu kathiir iyo iyo ibn lathir oo kasoo xiganayay waxay tilmaamayeen ninka beriidka ama ninka fariinta sida ayaa u yimi khalid ibn walid radi allahu canhu iyadoo macrakadii ay kulushaho meel daranay marayso ninkaasi markii uu soo socday askartii muslimiinta gaar ahaan fardofuuladii muslimiinta ayaa qabatay waxay dhaheen waa maxay fariinta aada sidaa wuxuu dhahay nabadgelya ayaan sidaa iyo madad cusub aydin imanay wuu u tegey khaalid bnu waliid radi allahu canhu oo ahaa hogaamiyihii guud ee ciidamada muslimiinta warqadii ayuu furay markaa khaalid ibnu waliid oo loo dhiibay warqadii buu akhriyey subxaan allah warqadda waxaa ku qoran walaalayaal in abibakr asidiiq oo ahaa radia allahu canhu khaliifkii rasuulkii ilaahay in uu geeriyooday subxaan allah kadib markii uu geeriyoodayna waxaa khilaafadii iyo madaxtinimadii muslimiinta loo magacaabay cumar ibnulkhadaab radia allahu canhu a arda sidoo kale cumar wuxuu soo faray in hoggaanka guud ee ciidamada muslimiinta laga casilay khaalid ibnu waliid oo uu magacaabay isaga beddelkiisa abu cubayd camir ibnu ljaraax subxaan allah warqad waxay ahayd markaa halis ah bay ahayd khaalid ibnu waliid warqadii jeebadda ayuu geliyey ninkiina wuxuu ku dhahay axsanta wax wanaagsan ayaad sheegtay kadibna wuxuu bilaabay inuu dagaalamo wuuna diiday inuu warka uu faafiyo leanna hadduu warkaas uu fakado warkaas oo kale markaa iyadoo macrakadu heerka ay gaadhsiisan tahay ay askarta wada gaadho waxay ku keenaysaa niyad jab khaasatanna ninka dhintay walaalayaal waxa weeye waa bakr asidiiq radi allahu canhu arda geesigii muslimiinta afdal rajul bacda alambiya yacni nebiyada ka gadaal ninkii ugu fadliga badna radia allahu canhu arda calaa kulli xaal khaalid ibnu welid dagaalka ayuu sii waday dagaalkina wuu sii qalaadhaaday macrakadii ayadoo lagu jiro ayaa ninkii hogaaminayay dhanka markaa Eh, ka mid ahaa hogaamiyada romaanka oo la dhihi jiray georgia ama george baa la dhahdaa eh, lakiin afka carabida lagu dhahdo ama taarikhda islaamka georgia ayuu magaciisa uu ku galay ama george master george ama georgia ninkaas ayaa wuxuu dalbaday inuu la kulmo khaalid ibn lwaliid khaalid ba markaa loo yeedhay khaalid wuu soo baxay labadoodii fardood ay wateen ayaa markaa waxaa isdhaafay qoortoodii yacni faraskii qoor labadoodii qoorood ayaa saasoo kale isu dhaafay marka waxaa wada hadlaya georgia oo ka mid ah hogaamiyada waaweyn ee ciidanka roomaanka iyo khaalid ibnu welid oo ah hogaanka guud ee ciidamada muslimiinta walow la casilo cumar ibn khataab uu soo casilay oo uu magacaabay isaga bedelkiisii abu cubayda caamir ibn ljarax radi allahu canhu marka georgia baa wuxuu dhahay wuxuu la hadlaya khaalid ibn walid dabcan way is-ammaan geliyeen oo dee wax dagaal ah markaa ma dhacayaan way is-ammaan geliyeen waxay dhaheen ammaan baan ku kusinaya amaan baan kusinaya marka georgia wuxuu dhahay bilaahi calayk buu yidhi khaalidow ilaah baan kugu dhaariye khaalidow buu yidhi ustuqni run ii sheeg buu yidhi maxaa yeelay ninka xorta ah ee wanaagsani waa ninka runta sheega buu yidhi sidoo kale ha i khiyaamaynin khaalidowe ninka wanaagsan ee kariimka ah ee deeqsiga ahi dadka ma khiyaamay ha i khiyaamaynin buu yidhi ee ilaah baan kugu dhaariye runta ii sheeg khaalid wuxuu dhahay runtan kuu sheegay wuxuu dhahay marka ninkii georgia wuxuu yidhi ilaahay ma intuu seef cirka ka soo dejiyey ayuu wuxuu siiyey seefta nebigiinnii dabadeedna nebigiinniiba adiga kuu dhiibay seeftiina waad haysataa markaad galka seefta saa ugala baxdid ayaa markaa ciddii kaasoo horbaxdaba aad jebisaa sidaa aawadeedna waxaa lagugu magacaabay sayfullahi sidaasi ma jirta ayuu yidhi ninkii georgia la dhihi jiray khaalid wuxuu dhahay may arrintaasi ma jirta buu yidhi ee aniga sayfullahi waxa laygu bixiyey buu yidhi ama seefta alle waxa laygu bixiyey wuxuu dhahay annagoo jaahili ah oo yacni qoom jaahili ah ahayn ayaa waxaana laga soo bixiyey nebi aanu naqaano oo ahaa moxamed calayhi salaatu wasalaam nebigaasaa markaa xaqii noogu yeedhay waxaan u qaybsanay buu yidhi qolo raacda iyo qolo diidda wuxuu dhahay khaalid anigu waxaan ka mid ahaa kuwii diiday ee markii hore beeniyey kadibna ilaahay baa isoo hanuuniyey oo markaa waan rumeeyey waanan raacay nebiga calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu nebigu ugu dhahay khaalidow waxaa tahay sayfullaahi lmasluul seeftii alle ee galka la-ay oo loo gal tiray gaalada iyo munaafiqiinta subxaan allah khaalid ibnu weliid sidaas ayuu dhahay dabadeedna wuxuu dhahay ninkii georgia la dhihi jiray khaalidow buu yidhi ilaah baan kugu dhaariya runta ii sheego dadka maxaad ugu yeedhaysaa yacni walaalayaal khaalid ibnu waliid sumcadiisii iyo caanimadiisii dunida oo dhan baa laga yaqaanaa meesha uu maro khaalid baa jooga waa la cabsanaya waa la argagaxaya subxaan allah walidaalika goobaha dagaalka marka ay arkaan nimanka dagaalamaya kasoo horjeeda mar waa la yaqaana khaalid qaabku u ekaa nin dheer oo qurux badan ayuu ahaa khalid ibnu walid wejigiisuna finan uu leeyahay ayuu ahaa radia allahu canhu arda marka sidaa u arka nin dheer oo feero waaweyn ma ku jira ciidanka ha markay dhahaan waxay dhihi jireen khaalid baa ku jira marka waan tasaalux baan gelina heshiis marka sumcadii khaalid adduunka oo dhan the lorondawol way ku faaftay in khaalid ibnu waliid uu yahay seeftii alle galka la-ay meesha uu tago iyo dagaalka uu galana uu jebinayo ciddii ka hor timaada subxaan allah george baa wuxuu leeyahay ilaah baan kugu dhaariye runta ii sheego maxaad dadka ugu yeedhaysaa khaalidow khaalid wuxuu dhahay dadka waxaan ugu yeedhaynaa shahaadada inay ilaahay subxaana wa ilaahay kelinimadiisa ay qiraan nebi maxamedna risaaladiisa ay qiraan ayna raacaan wixii markaa nebigeyga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay georgia bal ka waran qofka maanta diintiina soo gala ama yani diinta islaamka soo gala booskiisu muxuu noqonaya wuxuu dhahay khaalid ibnu waliid wuxuu la mid noqonaya walaalada kale muslimiinta diintayaduna waxay simaysaa ka sharafta leh iyo ka hooseeya ka xorka ah iyo ka marka addoonka dhammaantood o dhan ilaahay agtiisa way ka siman yihiin oo waa muslimiin wey wuxuu dhahay ninkii georgia la dhihi jiray sidee bay u simayaan buu yidhi idinkaabaa khayrkii ugu horreeyey oo nebigii la kulmay dabadeedna khaalid ibnu waliid wuxuu ku dhahay annagu buu yidhi haddaanu nahay kuwii la kulanay nebiga annagu waxaanu marag iyo markhaati ka ahayn buu yidhi nebigaas oo waxyigii lagu soo dejinayey oo indhaha iyaga noo saariyay mucjisooyin iyo calaamadiyo aayado idinkuse maydaan arkin mucjisooyinka iyo calaamadaha annaga waxa nagu waajib ahayd aanu nebiga rumayno maadaama aanu mucjisooyinka aragnay idinku laakiin maydaan arkin manaydan yacni goobjoog ahayn haddii aad rumaysaanna idinkaa naga fadli badnaanaya subxaan allah ninkii ee hogaamiyaha yani hogaamiyaasha romaanka ka mid ahaa wuxuu soo laabtay dhankii khaalid ibnu walid fa aslama uu islaamay shahaadadii xaq ahaydna wuu ku dhawaaqay wuxuuna ku dhahay khaalid ibnu waliid weysayso wuu weysaystay laba ragcadood buu tukaday khaalid ayuu soo raacay wuu la dagaalamay ilaa habeenkiina wuu dagaalamayey fa usiiba ninkii joorjo markaa dhaawac baa soo gaadhay fa maata waa geeriyooday maat wuxuu geeriyooday isagoo maanta intuu soo islaamay subxaan allah ilaahayna laba ragcadood oo keliya u tukaday ayuu geeriyooday istishaaday oo shahiidu noqday gorga ibnu tober subxaan allah subxaanahu muqayir ilaxwaal min xaalin ila xaal min xaali lkufri ilaa xaali lislaam allahu akbar allahu akbar ninkii gorga oo madax u ahaa ciidamada roomaanka diinta ilaahay buu soo galay subxaan allah walaalayaal dagaalkiina waa qadhaadhaaday waxaa maalintan aada u dagaalamayay saxaabigii geesiga ahaa ee zubayr bn alcawaam radi allahu canhu ibnu safiya bintu cabdilmualib ibnu camati nabiy xawaariyu rasuuli wiilkii ay dhashay nebiga eedadii ee zubayr bn alcawaan oo ahaa xawaariyo rasuulillaah oo geesi ahaa radia allahu canhu ardaa baa maalintan aada u dagaalamayay riwaayadda bukhari waxay tilmaamaysaa intuu seeftiisa qaatiyo faraskiisii ayuu sidaa u dhex galay nimankii roomaanka ilama iyo intuu jibaaxay uu ka dhex baxay oo uu tegay khalfa ruumaan yacnii roomaanka gadaashooda bal waxaad qiyaastaa ciidan laba boqol oo kun ilaa boqol iyo afartan kun oo qof intuu dhex galay ayuu dabadooda tegay subxaan allah haddana intuu halkii kasoo bilaabay seeftiisii iyo siduu dadka isaga dhicinayay ayuu kusoo noqday goobtii muslimiintu ay joogtay subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata ila billah waa geesinimo aynan cabiri karaynin ama qeexi karaynin qaabkay u ekayd radi allahu canhu arda waxaa kaloo ka mida ah zubayr wiilkiisan yar ee cabdullaahi ibnu zubayr baa goobta dagaalka maalintaa joogay oo aabbihii markaa barbarkiisa ka dagaalamaya subxaan allah kadibna khaalid walaalyaal wuxuu weerar ku qaaday barhtankii dowladii eh, romaanka barhtankoodi ciidankoodii barhtankiibuu ku qaaday weerar halisa buu qaaday marka ilama iyo uu kala fogeeyey nimankii fardafuullada u ahaa romaanka iyo kuwii soconaya ee eh, markaa dhulka ku soconayaan fardaha wadanin wuu kala kaxeeyey wuu kala fogeeyey waxa la jebiyey fardafuuladii roomaanka markii la jebiyey bay baxsadeen kolkaa muslimiintii wadada ayay u fureen way yaaceen kuwii fardafuuladii roomaanku saxaraha ay qabteen marka maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay nimankii markaa lugeynayey oo dee boqolaal kuna iyaguna subxaan allah ayaa halkan silsilada isugu xidhxidhan khaalid kadiisa buu ku qaaday nimankii silsiladaha ku xidhnaa mid marka la dilo toban baa dhacay dabadeedna waxay tilmaamayaan yani muarikiinta waaweyn ibnu kahiir iyo ibn alahir iyo sidoo kale imaam tabari waxay tilmaamayaan dhammaantood markii sidaa weerarka uu khaalid ibnu welid u qaaday inay sidii gidaar dumay ay saa wada dhaceen subxaan allah leanna waa la wada xidhxidho silsiladay ku xidhan yihiin khaalid wuu maray markaa cagtuu mariyey fanhazama arumaan romaankiina sidaasuu ku jabay subxaan allah maalintaa walaaliyaa romaanka waxaa laga dilay boqol iyo labaatan kun oo qof ayaa laga dilay sideetankii kun ee silsiladaha ku xidhnaa ayagii ayagiibaa isdilay subxaan allah oo mid markuu dhinto inta kale way ka daba dhacaysay ciddii markaa ka hor timaadana subxaan allah saasuu nafta looga saariyey oo saasuu ku dhintay romaankaas waxaa kamid ahaa raggii goobta dagaalka lagu dilay hogaamiyahoodii guud ee tadaaruq ninkii la dhihi jiray ee boqorkii hiraqal ee walaalaha ahaayeen ee uu hiraqal usoo magacaabay jenaraalka guud ee ciidamada roomaanka goobtii dagaalka ayaa lagu dilay intuu cararay ayaa la dilay khaalidna wuxuu tegey khaymadiisii yani ninkii tadaaruq la dhihi jiray khaymadiisii khaymadu waa taandhada ama qolkii ama cariishkii yaraa iyo meeshii uu fadhihi jiray ayuu khaalid ibnu waliidna uu tegey subxaan allah gacantii sarena waxaa yeeshay muslimiintii ayaa yeelatay heraqal baa markaa walaalayaal warkii baa gaadhay in nimankii romaanka goobtii dagaalka yarmuuk lagu jebiyey intii carartayna ay firdhatay oo magaalo la dhaho waaquusar ayay u yaaceen oo ku taalla markaa xuduudda suuriya iyo urdun halkaasuu ka dhacay dagaalku yarmuuk halkaasay ku taalla waa xuduudda suuriya iyo urdun halkaasuu ka dhacay dagaalka yarmuuk boqorkii hiraqal oo ximis jooga ximis iminka waxay ku taalla suuriya ayuu markaa warkii gaadhay oo loo sheegay in la jebiyey ciidankii markaa romaanka subxaan allah wuxuu dhahay heraqal nin caqli badan buu ahaa heraqal wuxuu dhahay salaaman ya suuriya buu idhi nabadgelya buu idhi bay bay suuriya dib oo u dambayso uma soo noqonina buu dhahay leanna heraqal walaalayaal wuxuu ahaa waxoogaa cilmi ayuu lahaa oo nimanka roomaanka jaahiliin badan bay ahaayeen oo aqoon badan may lahayn laakiin isagu roman isagu hera qalban ujeedaa yani waxoogaa aqoona buu lahaa oo xilligii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu nolo waa kii nebigu warqadda uu u diray ninki saxaabigii dixyat alkalbi loogu dhiibay ee uu lahaa marka aynu rumayna nabigan aynu rumayn waa kii usoo bandhigay romaanka romankuna ay dhaheen rumayn mayno ay diideen subxaan allah dagaalku intaanu bilaabinna inagii xalqadii hore kusoo sheegnay inuu hiraqal yidhi nimankan aynu siina kala badh bar dhulka sham waxa inoo roon oo inoo fiican inaanu sidaa samayno inta laynaga wada qaadi lahaa dhulka sham oo dhan iyo jibaala ruum buuraha roomaanka ee aynu degnoo dhan dhammaantood inta laynaga wada qaadi lahaa aynu kala badhsiina buu yidhi muslimiinta waa kuwii ka diiday ee macrakadan iyo duulaankan soo abaabulay halkana waa kuwa ku jabay subxaan allah marka wuxuu dhahay heraqal salaaman buu yidhi suuriyay suuriya dib kuguma soo noqonayo dabcanna dib uguma soo noqonayo sidii ay muslimiintu u qabsadeen dhulka sham iyo suuriya subxaan allah sidii bayna u haystaan muslimiintu yagaana markaa haysanaya waana nabigeena ka warramay calayhi salaatu wasalaam in dhulka sham la furanayo bal e meelaha ugu dambaysa ee islaamku kasii biriiqi doono aakhiru zamanka waa suuriya iyo dimashq subxaan allah waa dhul barakaysan oo nebiguna uu duceeyey calayhi salaatu wasalaam dabcan muslimiinta aada bay u farxeen guusha weyne intaa leega ay gaadheen dhanka kalena berberkeeda waxaa socotay murugo ayaa soo fuurtaatay markii loo sheegay in uu geeriyooday abibakar asidiiq wamaa adraaka ababakar asidiiq maxaa ku ogeysiye ababakar asidiiq sadiiq waxa weeye radia allahu canhu waa ninka ugu fadliga badan saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayh waa ninka guulahaas oo dhan maamulayay iyo maareynayay ee khidooyinka iyo qorshayaasha soo dhigayay subxaan allah waa ninka gacantiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sababay in jasiiradda carbeed kusoo laabato diinta islaamka waa ninka sababay in la furto furashooyinkii waaweynaa iyo futuuxaadkii waaweynaa islaamka ee dhulka ciraaq iyo dhulka sham subxaan allah waxaasoo dhanna waxay dhahaan culimmadu waxa isaga daran oo kasii weyn oo ka qaalisan in uu magacaabay abibakara sidiiq intaanu geeriyoonin radia allahu canhu wa ardaah geesi kale oo weyn oo ka sii qaaday meeshii uu geeyey yacni meeshii uu guusha uu dhigay mid kasii qaaday oo intaasoo jeer sii labalaabay guushii islaamka iyo muslimiinta ayuu magacaabay waana geesigii muslimiinta cumar ibn alkhadaab cumar alfaaruuq radia allahu canhu ardaa dabcan aad bay muslimiintu u murugoodeen markii ay maqleen in khaliifkii rasuulka ilaahi abubakar uu geeriyooday haddana markii ay maqleen in khaliif laga dhigay ama madaxweynaha muslimiinta uu noqday cumar ibn alkhadaab aad bay ugu farxeen leanna cumar waa la yaqaanay radia allahu canhu wa ardaa guushii weyneyd ee muslimiintuna sidaas ayay kusoo dhammaatay subxaan allah muslimiintuna way haniimaysteen xoolihiina khumus baa laga dhigay yacni shan meelood baa loo qaybiyey afar meelood dadkii markaa goobta dagaalka joogay baa markaa haniimadii la siiyey qaybtii khumusta ahayd ama shan meelood meeshii kalena waxaa loo diray dowladdii islaamka iyo madaxweynihii muslimiinta khaliifatu rasuuliillah wa amiinu amiiru lmuminiina cumar ibn lkhadaab radia canhu arda walaalyaal insha allahu tacaala xalqada kale soo socota ayaynu ku balballaadhin doonaa haddii alla ka dhigo macrakooyin kale iyo qaabkii loo qabsaday magaalada dimashik iyo ximis iyo urdun iyo sidoo kale aan wax ka tilmaami doono haddii alla ka dhigo markii ugu horreysay ee ay muslimiintu galaan baytilmaqdeska iyo dhulka barakaysan ee filistiin hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu